alxamdu lilah wasalaatu اllaahi wasalaamuh calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa ama bacdu casirkan cashirkii sagaashanaadu wuxuuna kamid yahay cashiradii noo socda ku saabsanaa minhaaju lmuslim waxaynu ku jirnay baabulxaj waxaynu maraynay ruknigii labaad waxaa u dambeysay tambiih adilatu jamiici maa taqadama camalu rasuuli sala allahu calayhi wasalam almubayani fii xajati alwadaac intaynu soo sheegnay adiladeedii waa camalkii rasuulka oo wixii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday ama qowl ha noqdo ama ficil ha noqdo ama taqriir ayaa adilada la cuskada jiim aadaabuhu tawaafka adabtiisiibi wahiya aadaabta dawaafka kow an yakuuna dawaafu dawaafka kacbada lagu wareegaya waa inuu ahaado fii khushuucin khushuuc gudihii waa inuu ahaado loo khushuucayo eebbe subxaanahu watacaala marka la samaynayo waa in khushuuc lagu sameeyo waistixdaari qalbin qalbigiina inuu joogo wey hadday arrintu noqoto jasadun xaadir wa qalbun gaa'ib jirkiina waa joogaa qalbigiina waa maqan yahay maya cibaadada muhimkeeda la doonayo waa cibaadatu lqalbi qalbiga wixii inuu ka yimaad baa la doonayo marka an yakuuna tawaafu tawaafka waa inuu noqdo lagu wareegeysanaya kacbada fii khushuucin khushuuc gudihii waa inuu ahaado waistixdaari qalbin qalbigii oo joogana waa inuu noqdo wa shucuurin dareemid ninka tawaafaya uu dareemo bicadamati illaahi eebba weyne weynigii inuu dareemayo xasa eebba ka adkaa uun idaylkii wajalla eebba weynaay wa fii khawfin cabsi gudaheed waa inuu ku dhaco dawaafka minhu eebba xaggii laga cabsanayo taalaa korhay iyo wa rakbatin jarin la jarinayo la rabo fii barwaaqe gudaheed la deehi eebba weyne agtiisii ahaaday waa inay intaasba jira kolkuu qofkan dawaafka samaynayo khushuuc waa lagama maarmaan qalbigoo jooga waa lagama maarmaan eebba weynigii in la dareemo waa lagama maarmaan cabsi eebba laga baqaayo inay jirto iyo wa raqbatin fimaa ladeeyi waxaa nicmo ah ee dembi dhaaf iyo janniya makfira ah ee eebba weyne agti yaalna jerin la jerinayo la raadiyo iyaduna inay jirtaa laba allaa yatakalama daa'ifu dawaafayaa waa inuusan hadlin ligayri daruura haddaan dhibaato jirin dhibaato u dhibaato gelisaa inuu hadlo haddayan jirin inuu hadlaa maaha wuxuu mashquul ku ahaanaya ilaaha xuskii iyo baryadii ayuu mashquul ku ahaanaya anlaa yatakalama daa'ifu ka dawaafayaa waa inuusan hadlin ligayri daruura dhibaato la-aanteed waa inuusan hadlin wain takalama hadduu hadlaana takalama ka dawaafa ayaa wuxuu ku hadlaa bikhayrin wanaag faqad oo keliya waxaan khayr ahayn kuma hadlow daliilkii waa liqowlihi nabiga hadalkiisa sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye uu yihi faman takalama qofkii isagoo dawaafa ayaa hadlaya falaa yatakalam yuusan hadlin ilaa bikhayrin wanaag maahe wax kale uusan ku hadlin saddex waxa wey anlaa yu-diya ka dawaafayaa inuusan dhibin axaddan qofna muslimiinta cibaadaysanaysa ee ama dawaaf ama cibaado kale ku jirta afkiisa iyo addimihiisa walow daymo kululba allaha ka dhige qofna waa inuusan ku dhibin anlaa yu-diya ka dawaafaya waa inuusan dhibin axadan qof muslimiinta ka mida waa inuusan dhibino biqowlin hadal uusan ku dhibin aw ficlin falna uusan ku dhibin maxaa sababa id adiyatu lmuslim qof muslima dhibidiisu muxaramatun sideedaba loo xirimay adoon xaramna joogin dawaafiyo cibaadana ku jirin bayba muxaramo tahay kolka markaad adigii naftaada cibaadaysanayso meeshaad joogtaanay xaramkii tahay waa sii daran tahay wey id adiyatu lmuslimi qof muslima dhibidii muxaramatun mid la xarimay wey walaa siyama waxaan kuba sii jirin fii beytillah adoo eebbaweyne aqalkiisa aqalkaa gudihiisa ku sugan inaad wax ku dhibaataysaana waa sii daran tahay tacaala ayba afar waxaa wey an yukhira kanba waafayaa inuu badiyo min adikri eeba xusid subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar walaa xawla walaa quwa ila billah ilaah xuskii buu badinayaa iyo waducaa tuugmuu eebba tuugayo rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana wafi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar tuugmo eebba la tuugiyo dikri buu mashquul ku ahaanayaa toddobadaa goor iskacbada ku wareegeysanayo markuu bilaabo laga bilaabo ilaa markuu dhammeeyo ammaan eebbe iyo tuugmo labadaasuu mashhuul ku ahaanayo an yugsira waa inuu badiyo min adikri eebbe ammaanidiyo waducaay tuugmo eebbe gebagabadana uu ka dhigo wasala ku sallin cala anabiyi nabiga korkiisa uu ku salliyo sala allahu naharis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiyo almaadatu saadisa toban maadu xajaha shan baynu ka soo gudubnay maadadii lixaad baynu maraynaa almaadatu maadadii asaadisatu ee lixaad fi rukni tiir gudihiisay ku saabsan tahay tiirkii athaalifi ee saddexaadu waataynu nidhi afar tiir buu leeyahay kolkaa kii saddexaad baynu marayn almaadatu maadadii asaadisatu lixaad fi rukni tiir gudihiisay ku saabsan tahay ruknigii athaalithi ee saddexaad waxaana weeye asacyu bayna asafaa waalmarwa dhexdooda in iyaguna la socdo toddoba jeer isku darkoodii la socdo baa iyadana tiir kamida tiirasha waaweyne xajka aw asacyu sacyiga la sheegayaa huwa sacyi almashyu socod wey beyna safa buurta safa la yihaa iyo walmarwa ta kalee marwe la yihaa dhexdooda la socdo dahaaban tegid iyo wajay-atan imaatin oo marna marwaa tegi safaad ka bilowday haddana waxaad ku soo noqotay markaad marwo tagtay ka gadaal safaad ku soo noqotay kolkaa dahaaban tegid marwo la tago iyo wajica imaatin marwa laga yimaad oo lagu soo noqdo safadii laakiin socodkaas aad bayna safa walmarwa socotid biniyati tacabud eebba caabudid niyadeed baad ku samaynaysaa sacyigii wahwa ruknu lxaj xajkii tiir buu u yahay oo sacyi la-aanti xajkaasi ximaayo walcumra cumradana tiir buu u yahay oo haddaad cumraysanaysid iyadana sacyi la-aan cumradii asixi mayso daliilkiina waa ka liqowlihi eebba weyne hadalkiibaa u daliila tacaalaa korahaye ina safa buurta safa la yihaahdaa iyo wal marwata kale marwa la yihaah labaduba min shacaa'iriillah eebba weyne diintiisa diinta calaamayaalkeedii bay ka mid yihiin xaramkii eebbay ku yaalaan qur-aankii eebbay ku xusan yihiin tirtirashii islaamka ka mida oo xajkiya ayaa lagu sameeyaa idan ina safaa buurta safa la yihaa iyo walmarwa buurta marwe la yihaa min shacaa'irillah ee eebbaweyne diintiisa calaamayaalkeedii bay ka mid yihiin wa qowlihi hadalkii nabigana waa u deliil sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nebiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya wa asxaabta ku yiri iscaw socda safiyo marwo dhaxdooda faina allaaha eebbaweyne maa kataba waajibiyey calaykum korkiina asacya socodkan la soconayo safiya marwo dhaxdooda eebbaweyna idinku waajibiyey wey xadiidka ibnu maaja iyo imaamu axmed iyo shaafici baa intuba wariyeen iscaw socda safiya marwo dhaxdooda faina allaaha eebbaweyne maa kataba dhigoo waajibiyey calaykum korkiina asacyu ayuu ku dhigay wy kataba calaykum usacya walahu walisacyi sacyigiina wuxuu leeyahay waa sidii arkaantii kale soo maray shuruudun shardiyaal buu leeyahay wa sunanun waxyaala nabiga jideeyey buu leeyahay wa adaabun usluub la rabo in sacyiga loo sameeyo ayuu leeyahay wahiya arrimihiisii shuruudu sacyi sacyiga shardiyaalkiisa wahaya kow anniyatu waxaad aragtay camal la samaynayo oo dhanba in niyo loo rabo kolkaa wuxuu noqday shayga koobaad ee shuruudda sacyiga ka mida anniyatu qalbiga horta in laga casmiyo o laga gooyo liqowlihi nabiga hadalkiisi baa u daliila sala allahu calayhi wasalama uu yihi nabiga inamaa wax kale maahe alacmaalu amalyaalka la samaynaayo biniyaad niyayaal qabideed bay ahaadeen kamaalulacmaal aw sixatulacmaal aw qabuululacmaal waxaad qadartaba amal in la aqbala haddaad doonayso waa inuu niyo cuskan yahay inuu asaa haddaad doonayso waa inuu niyo cuskan yahay inuu kaamil noqdo haddaad doonayso waa inuu niyo cuskan yahay inamaa kamaalulacmaal aw qabuululacmaal aw sixatulacmaal binniyaati niyayaal qaridood baasixiddii iyo aqbaliddii iyo kaamilnimadii intiiba waa inay niyo jirto fakaana waxaa ahaaday laabudda midaan laga fakan karin min niyati tacabudi ee bacaabudid niyadeed bisacyi sacyigii loo niyoodo daacatan tala yeelid lilaahi eebba weyne warkii la adeecayo waimtihaalan far mid la far maayo liamrihi faridii eebba uu faray in sacyigii la sameeyo niyadaasaa ka kawa laba shardiga labaad waxa weye atartiibu in laysku xijiyo baynahu bayna sacyi sacyigii iyo wa bayna dawaaf dawaafka dhacdooda in laysku xijiyo wey oo dawaafkuna horeeyo sacyiguna dambeeyo wey haddaad tira sacyigaan hormarinaya dawaafkaan gadaal marinaya lagaa yeeli maayo atartiib isku xijin wey baynahu sacyigiyo wa bayna dawaaf dawaafka dhacdooda daa'iman wa abadan sacyigu bacda dawaafin inuu ahadaawo sawaan kan dawaafu lquduum ama dawaafu lquduum ha ka dambeeyo ama dawaafulifaadla ha ka dambeeyo sacyiga dawaafun baa ka horeyna bian yuqadima waa inuu xaajiga hormariyo adawaafa dawaafka inuu hormariyo cala sacyi sacyigiisa fiya marwo uu ka hormariyo oo dawaafka horeeyo saddex waxaa wey almawaalaatu xiriirin bayna ashwaadihi ashwaadi sacyi sacyiga wareegyadiisii in la xiriiriyo oo inaad toddobadii goor ee sacyiga la marayay aada kala qaybisid oo qaarna maanta qaarna beri qaar maanta qaarna caawa laga yeeli maayo haddaan wax dhibaato dhibaataa ah jirin sida adigoo sacyigii dhexda uga jira haddii salaaddii faradka ahayd la aqimo oo kale salaaddaad waxaa ka tukanaysaa dawaafkaaguna ma jabin halkii baad ka wadaysaa wax kaloo adiga dhibaataa ah, madax wareer hadduu ku qabto ood qadarnasatid amaad neef bixisid wax saasoo kalea ah maahaane lama ogola fasli ikhtiyaari almawaalaatu xiriirin beyna ashwaadihi shayga wareegyadiisa in la xiriiriyo hayraha yeeshee ana alfasla kala bixin ashwaadii la kala bixiyo alyasiira ee yar neef bixin iyo biyo cabid iyo wax yar nasashi iyo laa yaduru kaas wax dhibi maayo walaa siyama waxaan kubana sii jirin idaa kaana hadduu fasligii noqdo lidaruura dhibaata hadduu noqdo faradkii la aqimo waxbaad ka dhamaystiri kadibna sacyagaad wadanaysa afar waxaa weeye shardigiisa kale ee afraad ikmaalu lcadadi tiradii dhammaystirideedii wey sabcata ashwaad wareegya toddobaa la dhammaystiro wey oo in la kala dhima lama ogola falow naqasa shardun falow naqasa hadduu dhinmo shawtun hal wareeg oo lix buu wareegay ninkii muctamirka ah cumraysanayey ama xaajigii lix goor buu wareegay kii toddobaad baa maqan falow naqasa hadduu dhinmo shawdun hal wareeg aw amase bacdu shawd shawd kaamila ma ahe ilaa waa la yaqaan wuxuu ka bilaabanaya xajaru aswadka isagoo ku dhammaanaya nus markuu dawaafuu iska dhaafay aw bacdu shawd shawd barkii hadduu dhinmo lam yujzi gudi maaya kaa dhiman ama dawaafkii sacyigii ma gudi maayo id xaqiiqatuhu sacyiga xaqiiqadiisa mutawaqifatun waxay ku taagan tahay calaa tamaami ashwaadihi sacyiga wareegyadiisa wareegyada dhammaystiridooda korkeeda ay ku taagan tahay shan waxa wey wuquucuhu waa inuu dhaca sacyiga bacda dawaafin dawaaf gadaashi saxiixin fiyow dawaafkii horeba hadduu buro isagana ma hagaagayo dawaafkii ka horeeyey hadduu quduumaha ama ifaadaha inuu dawaafkii asaxawey wuquucuhu wuquucu sacyi sacyigii dhicidiisii wey bacda dawaafin wareeg gadaashiisuu dhaco saxiixin fayow sawaan waxaa eg kaana dawaafu dawaafka ahaya waajiban mid waajiba hadduu yahay aw amase sunnatan mid sunna ah hadduu yahay hayraha yeeshee ana alawlaa sida wanaagsan an yakuuna waa inuu sacyigu noqdo bacda dawaafin dawaaf ka gadaan waajibin waajiba ka dawaafi lquduum soo gelidda dawaafkeediibow waajib uu ku sheegay mukhtalafu fiihi aw ruknin dawaaf rukniha ka gadaan inuu dhaca wanaagsan ka dawaafi lifaada dawaafulifaadihi rukniga ahaw intaa shantaa waxaa wey shuruudda la raba sacyiga inuu watoba sunanu sacyi sacyigii sunayaalkiisa wahiya iyaduna waa sidii oo kale waa shan kow waxaa u horeeya alkhababu laxaadsi wey oo inta u dhaxaysa labada tiir ee cagaaran markaad maraysid labadaa waa la socodka intii hore aka badnaanaya alkhababu waa laxaadsi waa hiya khabab waxaa la yihaa surcatu lmashyi socodkii dadejintiisii bayna almiilay laba tir dhexdood alakhbaray ee cagaaran riinji gaaray leeyihi labadaa marka lasoo gaaro ama ha noqdo markaad ka tegaysa safo eed marwo u socotid ama haddaad ka timaadid marwo ee safo ujeedid mar la arkaba markaad soo gaartid tiirka cagaaran baad tilaabta alkhababu laxaadsi wey waayo surcatu lmashi socodkii oo la dedejiyo wey bayna almiileyn labada tir dhexdood alakhbarayn ee cagaaran almawduucayn ee la dejiyey calaa xaafati alwaadi waadiga labadiisa dhinac waadi ma muuqanayo maanta laakiin meesha dabeecadeedii hore inta labadaa tiir ee cagaaran u dhaxaysa baa waadigu ku yiilay laakiin dhulkii waa sinmay banaadiyo dhismaa meeshii galay calaa xaafati iyo alwaadi waadiga labadiisii gees baa labada tir ku yaalaan inta udhexaysa waadigia kolka waadigii alqadiim ee horeeyey aladii waadigii ay khababad ororoday fiihi gudihiisa haajara haajara ay ororoday ahaydna haajara umu ismaaciil nabi ismaaciil hooyadii calayhima ismaaciil iyo haajire korkood asalaam nabadgelyo eebba ha ahaato waa huwa khadabka la yar ordayo sunnatun waa sunno wuxuu u yahay lirijaali ragga keliyata waxba bilcanyayan odrin raggii alqaadiriina awooday duuna dacaafa dadka jilicsan iyo wanisaa haweenkii lama rabow rawa shaaficiyu ana caaishata radia allaahu canhaa ra-at nisaaan yascayna yusricna umuna caaisha aragtay haween ordaya faqaalat amaa lakunna fiinaa uswa laysa calaykuna sacyun haweenkii bay la hadlaysa annaga haweenka rasuulka ah nagu dayan maysaan miyaa naagi ma oradow idan qofka haweena ah, oradkeeda lama rabo sacyi hadday samaynayso iyo hadday dawaaf maraysaba waa inay socod hawsheeda ku dhammaysato wahuwa sunnatu lirijaali ragga alqaadiriina awooda duuna dacaafa ragga jilcan maya wanisaa haweenka saddex waxaw labo alwuquufu joogsasho calaa safa safa korkeeda la joogsado oo haddii la bilaabayey waalmarwa marwana korkeeda la joogsanaya waxaa loo joogsanaya liducaayi alla tuugid fowqahuma safiya marwa korkooda lagu eebba tuugo dhankaad leedahay adiba warsanaysaa saddex adducaaw alla tuugid wey calaa kullin mid la arka kulligii korkii lagu alla tuugo min asafa buurtii horiyo wasafa walmarwa buurtii dambe fii kulli shawdin wareeg dhammaantiis gudihii min alashwaadi wareegyo ka mida asabca ee toddobada awey afar waxaa wey qowlu allaahu akbar allaahu akbar dhihideeda talaatan saddex goor la yiraa goorma cinda aruqyi haddii la koraayo calaa kullin mid la arka kulligii korkii min asafa buurtii safa ka mida iyo walmarwa buurtii warma ka mida buurtii marwo ka mida fii kulli shawdin wareeg la arka kulligii wakadaa waxaa lamida qowlu laa ilaaha ila allaahu waxda laa shariika lah lahu walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir laa ilaaha ila allah waxdah sadaqa wacdah wanasara cabdah wahazama alacsaaba wacdah iyaduna waxyaalaha la oranayo intii lagu jiro sacyiga ayay ka mid tahay laa ilaaha axad gar lagu caabudaa ma jiro ila allaahu eebba weyne ma ahaane waxdahu isagoo eebba keligiia oo cibaado la caabudo eebbaa la keliya laa shariika mid wax la wadaaga lahu lilah eebba uma ahaanin asmaadiisa lalama wadaago sifaadkiisa lalama wadaago uluuhiyadiisa lalama wadaago rubuubiyadiisa lalama wadaago xukunkiisa lalama wadaago laa shariika wax eebba wax la wadaaga lahu lilah eebba la wadaagaa ma jiro lahu keligii baale almulku boqornimo isaga keliya taa iskale walaa yushriku fii xukmihi axad walahu eebba keligii baa leh alxamdu mahad idaylkeed eebba keliyaa leh cidlale lama arko wahuwa eebba keligii lalama wadaago ba calaa kulli shay wax la arka dhammaantii korkii qadiirun awoodow wax wax walba kala ee ama aqoon ama awood ku koobay oon isaga ahayn ma jiro litaclamuu ana allaha calaa kulli shayin qadiir wa ana allaha qad axaada bikulli shayin cilman kolka awood uun idaylkii lagu koobo iyo aqoon wax walba lagu koobo isaga keliya la gaara lama wadaago wahuwa eebba calaa kulli shay wax la arka dhammaantii korkii qadiirun awoodow laa ilaaha axad gar lagu caabudaa ma jiro ila allaahu eebba weyne maahaane waxdahu isagoo eebbanimada la gaara sadaqa eebba waa rumeeyey wacdahu yaboohiisii oo u yaboohayo say addoonkiisii muxamed ah ama mu'miniinta adduun iyo aakhiro ugu yaboohay eebba waa ka run sheegay oo wuxuu yaboohay oo baaqday male wa nasara eebba waa u gargaaray cabdahu addoonkiisii muxamed aha waa u gargaaray wahazama eebbaa jebiyey alxsaaba intii isbahaysatay waxdahu isagoo eebba keligii ah, ayaa wax alla axsaaba ee ka soo horjeeday xaqa min qadiimi zamaan xadiidii goor hor iyo goor dambaba wixii isbahaystay ee iscududsaday ee xagga xaqa ka hortegidiisa isu cududsaday wuxuu dhanbe eebaajabiyey wahazama eebaajabiyey alaxsaaba intii isbahaysatay waxdahu isagoo keliya og shan waxaa weeye almawaalaatu xiriirin baynahu sacyigii iyo wa bayna dawaaf baa la xiriirinayaayo dawaafka markaad dhamaysid samsamkaad ka cabi sacyigaad bilaabi bixaysu laa yafsilu uusan kala bixinayn baynahumaa dawaafkiiyo sacyiga dhacdooda biduuni cudurin sharciyin haddaad cudur sharciya waxdana ama salaadaad tukanaysid ama qadlaa ulxaajiya waxa aad gudanaysid ood xamaamyada gashid taas dhib male kolka cuduran sharci ahayn u kala faslin maysid almuwaalaatu xiriirin beynahu sacyiga iyo wa beyna tawaaf tawaafka dhacdoodii la xiriiriye wey baxaysu sibaa loo xiriirinayo uusan laa yafsil xaajigii kala bixinaynin beynahumaa sacyigiiyo tawaafkii dhexdooda biduuni cudrin cudur la-aanuusan kala faslinayn sharcigii loo nisbeeyey shantaana sunnadii jiim aadaabu saxyi sacyiga marka usluubiya dabuuley waahiya adabtii sacyiga waxaa weeye kow alkhuruuju bixid ilayhi ilaa sacyi sacyigii loo baxo min baabi safa safa baabkeedii baa laga baxaya oo dawaafka markaad dhammaysid xajeel aswadkuu ku dhammaanaya meeshaa nafteeduuba ku toosan yahay markaad labadii ragcadood oo dawaafka tukatid baad safa toosu aadaysa alkhuruuju bixi ilayhi ila sacyi sacyigii loo baxa wey min baabi safa safa baabkeedii looga baxo taaliyan isagoo qofkan sacyiga raba uu akrinayo qowlallaahi eebba weyne hadalki tacaalaa korahaye ina asafa waalmarwata min shacaa'ir illah faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaha calayhi an yatawafa bihima waman tatawaca khayra fa ina allaha shaakirun caliim isagoo aayaddan akrinay ayuu baxaya ina safaa buur magaceedu walmarwata buur kale magaceedu labaduba min shacaairillah aayaddu sababu nusuul bay lahay wakhtigii jaahiliyada qabla alislaam intaan nabi maxamed la bixin qur-aankuna soo degin ayaa safiya marwo laba sanan baa dul fuuli jirtay labadaasaa la taataaban jirtay oy gaaladu silsalaaxi jirtay diintii baa timid labadii sanam waa la yska tuuray asxaabta marka waxoogaa dhibaata ayay dareemeen oo waxay leeyihiin in muslimku ama dadka muslimiinta iyo mushrikiinta iyo jaahiliga acmaashooda ay su ekaadaan lama rabin kolka meesha tamberigaasaa la fuuli jiray oo buurtan korkeeda la tegi jiray inkastooyan sanamadii aalin kolka hadda camalkeenna camalkii jaahiliga yuu shabahaya xogaa qoonsimaad baa dhashay qoonsimaadkii baa qalbigooda laga daweynayey oo la yihi markaasi shaydaan baa tilmaamay acmaal jaahiliyay ahayd sanam yaar baa kor fuulay diinna ma jirin nabina ma jirin wuxoo dhanba maanta waa baaba-een diin baa jirta maanta nabi baa jira tale eebbawey kolkaa ogaada inay safiya marwo ka mid yihiin diinta ee calaamayaalkeeda rukniga xajka ayaaba meesha lagu sameeyo ina safa buurtii safa ahay iyo walmarwa buurtii marwa ahay min shacaairiillah min shacaa'iri diinillah ee baweyne diintii calaamooyinkeeda waaweyn bay ka mid yihiin ee faman xaja qofka aada ahlbeyta kacbada qofka xajnimo u aada aw ictamar ama cumranimo u aada falaa junaaxi wax dembiya ah, caleyhi korkiisa maaha an yatawafa inuu dhex orordo bihimaa labadoodii oo marnuu safo tago marnuu marwo yimaad wax dembiya ah oo ka gaarayo male waman tatawaca qofka kororsada khayran wanaag fa ina allah eebba weynana shaakirun eebba qofka abaalmarinaya oo uu ku mahadinayo camalkuu sameeya kororsaday caliimun eebba aqoon badan wey addoomihiisa iyo danahooda jumlatan iyo watafsiila uu aqoon badan yahay wixii abaalgud mudan iyo wixii edbin mudan buu intuba eebbaweyne wada ogyahay laba an yakuuna saaci qofka saaciga samaynaya adab wey suna kama dhigin sidii dawaafkiina shardi maaha an yakuuna saaci ka sacyinaya waa inuu yahay mutadahiran mid daahira waa inuu yahay saddex an yasca waa inuu socdo maashiyan isagoo luga in qadara waa haduu awoodo calaa daalika socodkii korkiisa biduuni mashaqa ibla-aan waayeel haduu yahay ama jiran yahay ama culus yahay oo socodkii u dhibayo kolka haddii gambar lagu wareejiyo sida dadka qaar la yeela dhibaato male hadduu awoodose inuu socdo wey ayas a waa inuu socdo maashiyan isagoo soconaya in qadara hadduu awoodo calaa daalika arrinkaa korkii biduuni mashaqatin dhib la-aantiw afar wa an yughira waa inuu badiyo min aukri min adikri imaamu tirmidi baa wariyey in nabigu yihi inamaa jucila ramyu ljimaari wasacyi bayna safa walmarwa liiqaamati dikri illaahi tacaala baaba loo yeelay kolka afar waxaa wey an yughira inuu badiyo min adikri eebba xusidiyo waducaa eebba tuugid waan yashtagila waa inuu ku hawsanaado bihima dikrigii iyo ducadii eebba xusidiyo alla tugmadii waa inuu ku hawshisnaado mashquul ku noqdo duuna kayrihima waxaan eebba xusid iyo tuugma eebba ahayn oo dhan inuu meel iska dhagow shan waxaa weeye an inuu laabo basarahu aragiisa can ilmaxaarim dadka ordaya meelaha ee haweenka hinuushiisa ka laabow an yaquuda waa inuu laabo basarahu araggiisa can basarahu aragiisa can waxaan banaan inuu ka ilaabow wa an yakufa lisaanahu cadabkiisii inuu reebow can ilmacaasimi dembi gelid inuu ka reebow waa inuusan dembi yaabin dikrullaahi iyo du labadaa uu mashquul ku noqdo lix waxaa wey allaa yu-diya inuusan dhibin axadan qofna waa inuusan dhibin kamida min asaaci dadka safriya marwa dhexdooda soconaya aw kayrihi ama kuwa kale masaajidka calamka u jeeda ama kasoo baxaya inuusan dhibin wey min almaarati dadka jidka marayaa biayi adan dhib la inuusan ku dhibin hawlin hadduu dhibku hadal yahay aw ficlin ficil la sameeyaa hadduu yahay midna inuusan la iman toddoba waxaw istixdaaruhu inuu diyaariyo fii nafsihi naftiisa gudaheeda dilatan inuu eebba u baahan yahayo wax kibir la yidaa iyo isla weynaan iyo wax ismoodi waxaasoo dhan buu naftiisa ka fogeynaya kolkaa inuu rabbi u dulaysan yahay ayuu qalbigiisa ku diyaarinaya istixdaaruhu diyaarintiisii wey fii nafsihi naftiisa gudaheeda uu dillatan dullinimo ku diyaariyo iyo wa faqrihi inuu baahan yahay waxajatihi dhibqabidiisa ilallaahi eebba weyne xaggii uu u baahan yahay oo uu u dhibqabo oo uu u dulaysan yahay tacaalaa korhaye fii hidaayati qalbihi isaga qalbigiisii oo loo xanuuniyo wa taskiyati nafsihi iyo naftiisii oo loo hufo dembiga looga dahiro wa islaaxi xaalihi xaalkiisii wanaajintiisa waxaasuu qalbiga gelinayaa marka sidaasna waa aadaabtii sacyiga in lagu sameeye la rabay wy almaadatu asaabica maadadii toddobaad oo kamid ahay tobankii maada xajku ka koobmay maadadii toddobaad fi rukni rukni ay ku saabsan tahay alraabici ee afraad wa huwa alwuquufu joogsasho wey waa kan ugu ballaaran wixii soo haroo dhanba isagay taabicu noqonaya markaa wuquufka carafa la sameeyo kadib wixii la samayn lahaa mabiidkii musdelifa la baryi lahaa iyo salaadihii ceshihii iyo maqribka lagu jamcin lahaa musdalifa ducadii ka dambeysay mashacalxaraam jamrat alcaqaba iyo saddexdii habeenee la baryi lahaa waxaasoo dhanba ruknigaanay taabic u yihiin kolkaa waa rukniga ugu ballaaran waxaad markaa dareemi doontaa qowlkii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi alxaju carafa baad dareemaysaa culayskiisa wixii ka dambeeya o dhanba isaga u taabic yihiin almaadatu saabica maadada toddobaad fi rukni rukni gudihii bay umaado tahay ruknigii araabici afraad wahuwa alwuquufu joogsasho wey bicarafata carafa la joogsado alwuquufu joogsi bicarafata la joogsado huwa aruknu tiirwey alraabicu afraad min arkaani ilxaji xajka tiirashiisa kamida liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama wuu nabiga yihi alxaju mucdamu lxaji carafatu imaam maxamed iyo tirmidi ayaa wariyey kolka arkaan kalena waa leeyahay laakiin inuu rugni aan u culus yahay baa nabigu yihi alxaju caraafa addiinu nasiixa ayay lamid tahay kolkaa diintu wadooyin badan bay leedahay laakiin wadada ugu muhiimsani waa waaninta layswaaninayo iyo khayr miiridda muslimiintu ay diinta isbarayaan iswaaninayaan baa ugu daran addiinu nasiixa iyo alxaju caraafa isku mid waxaqiiqatuhu wuquufka runtiisu waxaa wey alxuduuru joogid wey bilmakaan meel la joogo almusamaa la yihaahdo carafaati dhulka carafa la yihaa meel kamida in la jooga baa ah wuquufki laxdatan muddada la joogay bayayan badnaanin muddo yar ha noqoto iyo fa akhara laxda in badan laakiin joogiddaa la joogaa waa inay noqoto niyati lwuquuf joogid carafa la joogsaday niyadeed in lagu joogo wey wakhtigaana waa inuu noqdo min bacdi duhri yowmi taasici ilxija bisha carafo sagaalkeeda duhurkiisa ka gadal waa inuu noqdo lagu tirin maayo wixii duhurka ka horeeya ee laxdadii aada joogtay waa inuu noqdo markaa wuquufkii la joogsanayey wuxuu soconayaa sida duhurka kadib uu bilowdo ilaa fajri اlyowmi alcaashiri habeenkii tobnaad salaadiisa inta laga gaaro minhu maalinkii tobnaad maalinkii sagaalaad baad joogtay habeenkii ka dambaysay oo haddaad maalinimada haleeli weydo oo intaan salaada cadaarin aada carafo tagto wuquufkii waa kuu jiraa laakiin haddaad maalinimo tagtay ood maalintii sagaalka ahaaba tagtay qoraxda markay kuugu dhacdo carafo waa soo baxaya laga yaabo waktigaaba inaadan meesha joogin kolka ilaa salaada ay ka adaato fajarka laga gaaro ayuu jirayaan xaqiiqatuhu xaqiiqatu lwuquuf wuquufka runnimadiisu waxa wey alxuduuru joogi bilmakaani meel la joogo almusama la yiraahdo carafaatin carafa la yira laxdatan qadar yar la joogo iyo faaktara laxda inka badan biniyati lwuquuf joogid niyadeed baana loo joogsanaya min bacdi duhri yowmi taasici ilxija bisha carafa sagaalkeeda maalinteeda duhurkiisa duhurkaa gadaashi ilaa fajri ilyowmi maalin aroorteed laga gaaro alcashiri tobnaado minhu maalintaa ka mida walahu ruknigan wuquufka wuxuu leeyahay waajibaatu waajibyaal fara badan iyo wa sunanu sunooyin fara badan iyo wa aadaabu usluubiyo anshax fara badano u yatimu ruknigii ku dhammaystirmaayo bihaa waajibaadkii iyo sunantii iyo adaabtii wahiyo waxa wey alif alwaajibaatu wahiyo waajibaadkii waxa wey alxuduuru joogid bicarafata la joogo yowma taasici ilxija bisha carafo sagaalkeeda maalintiisa maalintaa waa in la joogo bacda zawaal qoraxda hadday wareegta ka gadaa ilaa guruubi shamsi qoraxda dhicideedii intii laga gaaro laba waxa wey almabiitu baryi bimusdalifa musdalifa la baryo bacda alifaada tawaaf wuquufkii markii laga yimaado ka gadaal almabiitu baryi waa labaa bimusdalifa meesha musdalifa la yihaa meesha la baryo bacda alifaada haddii laga yimaado carafo laga soo daado ka gadaal min carafaatin carafaad laga yimaado leylata cashiri bisha carafa tobankeeda habeenkeeduu saddex waxaa wey ramyu jamrati alcaqaba buurta caqaba la yiha dhagaxeedii oo lagana goormaa laganaya yowma naxri dhowdhowga maalintiisii maalintay bishu toban tahay afar waxaa weeye alxalqu tintii oo la xiiri weeye madaxa aw taksiiru jaridu wey waa madaxa waxaa la sheegayo garki waa kugu alay kuwa garkiina ku daray oo yihi xalqigii baan samaynayna markaasay ismurxiyeeno qoor mindi a yeeshay alxalqu xerid wey aw itaksiiru ama jarid la gaabiyo bacda ramyi jamrat alcaqaba caqaba buurteedii haddii la tuuray ka gada yowma naxri dhundhabidda maalinteedii tobankii wey shan almabiitu baryid biminan la baryo wey salaasa layaal habeen yo saddexa waayo layaaliya alxaadi cashar habeenka kow iyo tobnaad wathaaniya cashar habeenka labaiyo tobnaad wathaalitha cashar habeenka saddex iyo tobnaad ow leylatayn laba habeen la baryo wey liman qofka tacajala degdegaya wahuma labada la baryayana habeenkii aada bariday musdelifa kuma jirto wahuma labada la baryayo waxaa weeye leylata alxaadi cashar habeenka kow iyo tobnaad wathaani cashar habeenka labaiyo tobnaad lix waa ramyuljamara dhagaxyaal tuuridooda athalaad ee saddexda bacda zawaali kulli yowm maalin la arka kulliga duurkeeda kadib min ayaami tashriiq hilba waradka ayaamihiisa ka mida athalaathati ee saddexda aw ilithnay qofkii degdegayay labada maalmood tambiih waxaa la ysku baraarujinayaa adilatu haadihi alwaajibaat lixidaa waajib ee wuquufka uu leeyahay adilada kutusinaya waa camaluhu ficilkii nabiga wey sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya waqad qaala wuxuuna nabiga yihi litaakhuduu qaata canii xaggayga manaasikakum camalyaalkiinii aniga iga qaata wey imaamu muslim baa wariyey waqaal waxaa kaloos nabiga yihi sala allahu calayhi wasalama xuju xajiya kamaa ra-aytumuuni saadii aragteen axuju anuu xajinaya wada waxaa kaloos nabiga yihi calayhi korkii asalaatu naxariis iyo wasala nabadgelyo haatee qifuu joogsada calaa mashaacirikum mashaacirta meelaa xajka lagu sameeyo mashaacirta korkeeda joogsada fa inakum idinka calaa irtin saxal korkii baad ku sugan tihiin min irhi abiikum adoogiin xaggii aad ka dhacasheen ibraahiimaa imaamu tirmidi baa wariyey kolkaa mashaacirta araafe iyo musalife iyo mina iyo meelaa xajka lagu sameeyo wey qifuu joogsada calaa mashaacirikum mashaacirtiina korkeeda fa inakum idinka calaa irhin dhaxal korkii baad ku sugan min irhi abiikum adoogiin dhaxalkiisii ka mida ba asunanu sunnooyinkii wey waayo sunnadii kan waxaa wey alkhuruuju bixid ilaa muna muna loo baxo goorma yowma tarwiya okanaanta maalinteedii waa maalintay bisha xarafa sidee tahay biyaha kan meel walba dareerayaa ma jiri jirin zamzam unbaa biyo u ahaa maki iyo gaararkeeda kolkaa yowmu tarwiya maalintay bisha sidee tahay baa zamzamka la iman jiray xoolaha iyo geela lagu xajinayo baa la waraabin jiray weelasha biyo laga buuxsan jiray caloosha biyo lagu qaadan jiray kolkaa iyada oo dad iyo dunyaba wabax la yahay baa la aadi jiray mashaacirta kolkaa biyo goormaa u horeysa howlaha marka lasoo bogo oo lagu soo noqdo zamzam ayaa biyo u horeysa markaasaa waxaa lagu magacaabay maalintaas sideeda baa yowmu tarwiya magaca loo bixiyey alkhuruuju bixitaan ilaa minaa loo baxo goorma yowma tarwiya sideedda maalinteeda wahuwa yowmu tarwiya thaaminu lxija bisha carafo maalintay sideed tahay iyo walmabiitu baryi bihaa muna la baryo leylata taasi habeenkay bisha sagaal tahay muna in la baryo wey wacadamu lkhuruuj inaanan laga bixin minha aan muna laga bixin ilaa bacda tuluuci shamsi qoraxda markay kuu soo baxdo waa habeenkii sagaalaad qoraxdiisii lisalaati khamsi salawaatin ulajeedadana waa shan waqti ku tukashado bihaamuna lagu tukado waxay ka bilaabanaysaa maalintaa yowmu tarwiya ee sideedaad duhurkeeda iyo casarkeeda iyo maqribka iyo cishaha iyo subaxa shantaa waqti in lagu tukado sunnooyinka layska rabay ka midta lisalaati khamsi salawaatin salaadayaashana tukashadooda bihaamana lagu tukado laba waxaa weeye wujuuduhu in xaajiga uu joogo bacda zawa qoraxda hadday wareegta ka gadaal binamira masjidu namira inuu joogo iyo wa salaatuhu xaajigii inuu tukado aduhra duhurkii iyo walcasra casarkii waa inuu tukado qasran gaabin oo duhurkii afar ragcadoodu casirkiina afar ragcadood afar ragcadoodbu kolkaa duhurkii labaa laga dhigaya casarkiina labaa laga dhigaya haddana waa la jamcinaya isku mar baa la tukanaya imaamulmuslimiin baana lala tukanaya maalinkaasna manaasigulxaj bay salaadu gashay wa salaatuhu salaadii uu xaajiga tukado aduhra waalcasra xaajiyaal soomaali oo iska fadfadhiyaa lahay carafay joogaan imaamuulmuslimiin khudbadii buu jeediyey iyo duhurkii baa la tukanayaa qasran wa jamcan waana la gaabinayaa waana la kulminayaa iyagoo luqunta dhisaayo tusbax iyo madmadowd oo iska cakoodinay war weydin sidee ummaddii rasuulka waa tukanaysaa annaga madhabka naga shaafici wey hadhowan afar afar tukandooda hadhow kolkii dadkaan uu tukado baan afar duhur tukan doonaa casarkiina afar baan tukan doonaa madhabtanadana shaafici weye sheekhanagii baana sidaana yidhi rasuulka laguma xirne rasuulka litaakhuduu canii manaasikakumuu yihi salaadii nabiga waa gaabiyey waana kulmiyey duhurkii labuu tukaday casarkiina labuu tukaday waanuu isu keenay waxaana waa manaasikul xaj markii imaamulmuslimiin baa dadkii tujinaya kolka shaaficiya amaad maskax gaabli wey garaajyari wey way sheegteen haddii la layn lahaa ilaa meeshaan ismaqal baa yaal asamcu wadaaca yaalla maxaa loo garanaya kolkaasi war waa gaalo muslimiinta ku dhex gabanaysa ilaa meel baa la taagan yahay masjidkii gudihiisa meehe banaanka oo dhan baa la taagan yahay waxaan tukanayn male oon iyaga ahayn marka haddii beeskuusha ku dhufto maxaa la oran maxayse ku jawaabi kuwa yihi xaggii wuquufka kolkii intii wuquufkii sagaalaadka la sameeyey lasoo baneeyey carfe musdalifa lasoo aaday bay carfo ku hareen maxaad rabteen baa la layihi annaga bisha maalinka inta ka aragteen maalintii ka dambeysaan aragno idinku wuquuf mihin wuquufka annaga kiini waa ka dambeeya maalinkii tobanka ahayd ee jabaratalcaqaba la samaynayey ay muslimiintu mino degnayd bay carafa ka fuuraxunyey oo ilahay maanta awquufnu anag marka waxaa haddii la laayo nag haddii laga dhigo idab la-aantooda iyo mukhaalafadooda xajba haddii loo yimaad dadkaana laga dambayna meeshaan laga dambayna kolkaa fawdanimada wax diintu ogoshahay maaha wujuuduhu xaajigii waa inuu joogo bacda zawaal duhurka kadib linamira waa inuu joogo wasalaatuhu inuu tukado aduhra duhurkii iyo walcasra casarkii qasran gaabin iyo wa jamcan kulmin macalima imaamka muslimiinta iyagoo la jira saddex waxaa wey ityaanuhu inuu xaajigii yimaado limowqifi carafaatin carafo banaankeeda meel ka bacda adaa'ihi hadduu gutay ka gadaa abuu qofku bilaabanaya salaata duhri duhurkii salaadiisii iyo walcasri casrka salaadiisii macalimaa imaamkii muslimiinta hadduu la tukaday ka gadaa wuu qofkii samaynaya iyo walistimraar waa inuu joogoosan tegin bilmowqifi mowqifka carafo intuu taagan yahay wuxuu qabanaya daakiran isagoo eebba xusaaya daaciyan isagoo eebba tuugaya xataa guluubi shamsi qoraxda intay ka dhacdo wuxuu mashquul ku aanayaa eebba ammaanidii iyo tuugmadii kolka inuu taagnaadana shardi maaha hadduu fadhiyo iyo hadduu jiifo iyo hadduu taagnaado suu rabuu yeelayaa waxaa la rabo atawaajudu fii carafada inaad xuduudka carafa ku jirto xuduudka carafana togan calaamuuba leeyahay oo iyagaa bidaayatu carafa iyo nihaayatu waxaasoo dhan meelba way ku sameeyeen togan dadban ee masjidu namiro uu qoomaalka kaga yaal unbaa laga baxaya banaankaa ka dambeeya meeshaad uga aadaba carafo wey walistimraari joogin bilmowqifi la jooga daakire isagoo eebba xusaayo daaciyan eebba tuugaayo xataa guruubi shamsi qoraxda dhicitaankeeda laga gaaro afar waxaa wey taakhiiru salaati almaqrib kuwani waa iska tukadeen waad arkaysa baakistaan iyo hindiya iyo oo maqribkii jidka salaada qanta ku haysa lama ogola asalaatu amaamak kolkay qoraxda dhacday nabiga markii la xusuusiyo ool yaa rasuula maqribka waktigiisu oo iska yaryahay oo yaa rasuula allahi salaatii maqrib asalaatu amaamak yaa rasuula allahi asalaatu amaamak yaa rasuula allahi asalaatu amaamak saasuu ugu jawaabayay ilaa musdalifo laga yimaad kolka maqribka habeenkaa bisha toban ay noqotay ee maalintii wuquufka la sameeyey iyo cishaha labada iyagoo la kulmiyey ayaa musdalifa lagu tukanaya ka hor musdalifa la tukan kari maayo taakhiiru salaati almaqribi maqribka salaadiisii oo dib loo dhigow ilaa an yansila ilaa uu ka dego xaajiga bijumacin musdalifa uu ka dego almusdalifa waa jumaca la yiraa qofa yusali xajgii waa tukanaya almaqriba maqribkii wuu tukanaya waalcishaa salaadii cishe bihaa musdelifa ayuu ku tukanaya iyaduna jamca taakhiiri dibudhigi jamcadu acmaalulxajwi shan alwuquufu joogsasho wey mustaqbila alqibla isagoo qilbada ku aadan daakiran eebba xusaaya eeba tuulaaya xaggee wey cinda almashcari alxaraam kolka waxaa la yimi mashcarulxaraam musdelifo wey musdelifaa la yimi masjidkeedii baa la yimi dhagax yar baa u dhowow qusax la yiha dhagaxa qusax agtiisa baa lagu alla baryaayo masaajidka goordha waa la sameeyey awal waa yaraan jiray laakiin hadda mashcar weyn qur-aanka kariimkaana waxaa ku xusan yahay faidaa afaltum min carafaatin fadkuruu llaha cinda almashcari alxaraam musdelifo alwuquufu joogsasho mustaqbila alqibla qibladii isagoo ka horjeeda daakiran eebba xusayoo ammaanaya daaciyan eebba tuugaya cinda almashcari alxaraam meesha agteeda kolka jabalu qusac yaa la yidhaahdaa qusac buurte wuxuu marka wadaya xata inta waagu ka baryo albayin si dhaba ah, intuu waaga uga baryo lix waxaa wey atartiibu waa habay bayna rami jamrat alcaqaba caqaba buurteedii ganideedii iyo wanaxri gawricii oo ka dambeeya iyo walxalqi ciirashadii oo ku xigta iyo watawaafi ziyaara watawaafi ziyaara alifaada afartaas waa acmaalu yowmi naxri sidan hadda uu tiriyey bay isugu xigaan ran xadaa la yidhaahdaa ra'ya ra'da waa ranu jabatilcaqaba oo u horeysa nuunkana waa naxriga waa ku xiga xaagana waa xalqiga waa ku xiga dawaafkana waa u dambeeya sidaa wey laakiin halmaan darti ama aqoon la-aan daraaddeed qofkii qasdiya lab ku sameeyo meel kale uga yimaad ifcal walaa xaraj buu nabiga ku yiri laakiin say u jidaysan yihiin ramigaa u horeynaya gawraca ku xigaya xalqigaa ku xigaya dawaafkaa u dambeynaya atartiibu isku xixijin wey maxaa laysku xijinaya beyna rami jamrata alcaqaba burta caqabaa tuurideediyo wanaxri gawricii iyo waalxalqi tinta xiirideedii iyo wa dawaafi ziyaara dawaafu ziyaara alifaada ee dawaafulifaadaha saasaa loo tartiibinaya toddoba waxaa weye adaawu dawaafi ziyaara cawaafu siyaarihii gudashadiisa fii yowmi naxri maalinta dhuundhowga in la guto wey qabla alghuruub intayan qoraxda dhicin jim aladaabu wahya aadaabtii waxaa wey atawajuhu fool aadin min mina laga fool aadiyo wejiga laga tago goormaa mina laga tagaya waxaa laga jihaysanaya sabaxa taasici maalinta sagaalaad waa berigeeda xaggee la aday ilaa namira masjidkii namira carafa bilowgeeda ku yaalay baa la aaday jidkee la qaaday biariiqi dabin waxday ka bateen wadooyinka berigaas wadooyinku waa yaraayeen biariiqi dab meesha dabba la yihaha jidkeedii baa la maraya daliilka waa lificlihi suubanihii baa yeelay sala allahu calayhi wasalama daalika sida laba waxa wey alikhtisaalu qabaysasho bacda zawaa zawaalkii kadib la qabaysto maxaa loo qabaysanaya lilwuquufi joogsi darti bicarafata la joogsado wahuwa qabayskaa la qabaysanayo mashruucun waa la jideeyey xataa lilxaa'id naagta dhiigga qabta baa laa ka dhigay waa qabaysanaysaa iyo wa nufasa midda umushaa oo kordhaqashadaas ayaa nafteedii sunnaha saddex waxaa wey alwuquufu joogsasho bimowqifi rasuulillah eebba weyne rasuulkii meeshuu joogsaday la joogsado sala allahu calayhi wasalama xaggay ku taal cinda sakra buur agteed alcadiimati weyn almafruusha ee hadda la goglay fii asfali jabali raxmaa buurta jabaluraxma la yihaah hoosteeda aladii jabaluraxmaha yatawasad dhexdhexayso carafa carafa dhexdhexaadeedu ku yahay afar waxaa weeye addikru eebba xusidiyo waducaa eebba tuugidiyo waligtaar badin minhumaa tuugidii iyo xusidii la badiyo wahuwa isagoo xaajiya mustaqbila alqibla qibladuu foolkiisa aadsan yahay bilmowqifi mowqifkana jooga xataa taqruba shamsu ilaa qoracda ka dhacdo shan waxaa wey kownulifaadaa tegidii inay noqoto min carafata laga tagayay calaa ariiqi ilma'simeyn waddada ma'simayn la yidhaah kii dabeel lagu yimid ma aha tukalaa lagu noqday oo ma'simayn la yidhaah laa calaa dariiqi dab dab jidkeedii uu ku yimid kaa ku noqon maayo aladii dariiq dab uu ataa minhu awalka yimid sababkuna nabiga calayhi salaatu wasalaam mashaacirta markuu gudanayo oo ciiddiiyo sidaa uu samaynayo wuxuu yeeli jiray jidkuu ku taga meherka kale ayuu ku soo noqon jiray lianna arasuul subanaha sala allahu calayhi wasalama kaana waxaa ah min hadyihi wadadu ummadda u jeexay waxaa ka mid ahay ayaatiya inuu qofka yima min dariiqin khayrka markuu ciidda iyo masaajidka iyo markuu imanayo jid inuu ku yimaad oo wayarjic uu laabto min dariiqin aakhar jid labaadu labadii jidba haw markhaati kaceene kolkuu imaanayo jid buu ku imanaya hadduu noqonayana mid kaluu ku noqonayo lix waxaa weye asakiinatu xasil iyo deganaaw fii sayri socodka wacadami lisraac inaan la degdegin fiihi socodka aan lagu degdegin daliilkii liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu yihi yaa ayuhannaas dadow dhammaanta calaykum waxaad laasimtaan bisakiinati casil fa ina albira samafalku laysa ma aha bilibdaaci or roorroormiya deg deg samafal maaha walidlaau huwa alisraac degdega wey toddoba waxa wey aligsaaru badin min atalbiya talbiyadii la badiyo labayka allaahuma labaykadii in la badiyo wey fii dariiqihi xaajidka jidkiisa gudihiisa uu talbiyadii ku badinaya ilaa mina uu u qaadayo wa carafa uu u qaadayo wa musdalifa uu u qaadayo jidkaasoo dhan wa mina uu u qaadayo ilaa an yusrica ilaa uu ka gudagalo fii ramyi jamrata alcaqaba buurtii caqibaa ganideedii baa la yimid maalintii tobnaad wey inta ka horeysa wakhtigaas talbiyaa la wadaya ilaa an yusrica intuu ka gudagalo fii ramyi jamrati alcaqaba caqaba buurteeda tuurideeda sideed waxaa wey iltiqaadu sabiixa sayaatin toddoba dhagax gurashadooda min musdelifa laga gurto maxaa loo guranaya lirami jamrati alcaqaba buurta caqabaa tuurideeda baa loo guranaya sagaal waxaa wey addafcu tegid min musdalifa laga tago goorma bacda alisfiraad markuu waagu baryo wa qabla tuluuci shamsi qoraxda dhalashadeeda ka hor baa laga tegayaa toban waxaa wey alisraacu degdeg fi sayri socodkii lagu degdego goorma bibadni muxasar minaa la yimid marka waadiga muxasira gudihiisii la marayo waa in la degdego wa taxriiki daaba gaadiid haddii la fuulana horaa loo dhaqaajinaya baabuur haddii lagu jiro aw dafci sayaara sayaaradii in la dhaqaajiyo waxaana la dhaqaajinayaa ama la lugeynayaa qadra ramyati xajar dhagax intii la tuuro goorta aada dhaqaaqayso haddaad gaadiid wadatid ama naftaada in lam yaksha waa hadduusan ka cabsanayn dararan dhib meeshu hadday saxmo tahay meelaad marta lahayn tartiib baad isaga soconaysaa meel haddaad haysta banaana haddaad lug tahay waad la cadsanaysaa haddaad gaadiid fuusho waad dhaqaajinaysaa sayaara hadday tahay waad dhaqaajinaysaa in lam yakun in lam yaksha hadduusan ka cabsanayn daraaran dhib wallaahu aclam